maarata reer galbeedkaan u kacnay iyo qurbahaan u kacnay awalan waxaanu ka dhaxallay akhlaaq xumo akhlaaq xumo aana laga soo waaqsanayn buuna dhaxal siiyey oo idinkuba aad ogtiin makhraati aad ka tegi kow waxaa ka sistamka lagu tago ma sistam saxaa lagu tagaa sistam aan saxayn baa lagu taga oo aad u fara badan baa lagu taga oo asalkeedu beenta been iyo ka badanba beentii baaba ila carar noqon haddaad been intaad sheegtay saa ku gudubta wabay ahaan le waxyaabaha hata maskaxdaadu aana geli karin walaashaabaad leedahay waa zawjadii wey oo hooyadaabaad leedahay waa zawjadii wey oo gabadha ninkeedii bay dhihi waa aabbahay wey oo wax xaraam inaga aaba ma lahaba intaasoo layn oo khaldan baan ku tagnay kadib markii la taga haddana meesha aad tegtina akhlaaqdii xumeed baan sii haynaayo in badanoo innaga naga mida qaabkay u noolyihin waa qaab khaldan wey oona kolkii horena qaab khaldan buu ku yimid noloshiisina qaab khaldan buu rabaa inuu weligii kusii noolaado waa waxyaabahan reer galbeedka iyo qurbahan ka dhaxlay in badan dadka way fiican yihin macnaheeda ma lihi dadkii tegay oo dhan way wada hallaysan yihiin in badan way fiican yihiin oo waxbarashadoodii iyo waxoodao dhan way hagaajisan yihiin laakiin lambarka khaldamay oo akhlaaqdu ay ka dhintay oo maaragtay aad u hallaabay baa aad u badan tusaale ahaan baan idiin soo qaada miaal ahaan qaadabka lagu taga waxaa ka mida istixambaarka ka mida istixambaar ma taqana istixambaar ma taqana wa la yihahda qofka dhabarka saari miya qofbaa ku iman haye marka wuu ku bixin saxambaar waxaa weeyaan qof baa imanaya ama hooyo ama nin ama qof dumara marka anaa dhalay bay ku qaadanaysa ama waa ninkaygii bay ku qaaday ama zawjadaydi wey ku qaaday for example waxyaabaha marka waa caruur aan dhalay bay ku qaadaan yaa lagu qaadi anaa dhalay bay leedahay qofkii dumarka ama ninkii baa le anaa dhalay waxyaabaha dhacay ee baractis waxaan idiin sheegayo waa waxyaaba ama life aan anu oo kulmay ama su-aal lii weydiiye ha ahaato ama qofka naftirkiisii baan la kulmay oo dhacdadii ku dhacday ii sheegaya ama dadkii la kulmaybaa maarata sanad caaliya iigu sheegay wey dhowr dhacdo ayaan idiin sheegay marka waxyaabaha isxambaarka laysku xambaaray waxaa ka mid a dad aada dhalin ama caruur aada dhalin wiilal iyo gabdhe iyo leleh anaa dhalay saasaa qofka lagu qaadi basaboorka lagu qoranaya lacag baa laga qaadanaya waa la sii qaadi haddii dhexda ku qarxana de waaba qarxay haddii kale meesha haduu geeye markii meesha la geliya baa la fiya maanila isma naqaano isma naqaano markii la yidhaahdana qofka under age hadduu siddeed iyo toban ka hooseeyo qof waalida ah loo sameeyaa oo ilaa uu intaa ka gaadho qof waalid oo waddamadii la tegey ama qof dumara ah kugu soo aaday ama ninba nasiibka adu waxaad dooranaysa maa waxaa dhacda markaa qisada wiil sagaaliyo toban jira ah ama siddeed iyo toban ama labaatan jir yaa labiyo toban jir loo qoroo lagu sii qaado lacag baa laga qaatay garhkii baa laga xiiray timihii baa loo mulukeeyey dharkii o dhan baa laga dhigay sarwaal dabagaaoo lawyaha ka korreeya loo xidhay fanaanad ku dheganna waa loo xidhay bahasha baaluunka ee carruurta afuufaan ciidda maarata minar kaasoo shan xabaa intii la afuufaya qaarra garbaha loo geliya qaarra waxaa leeyay wadwadoo la orad ciyaal yar baa laga dhig waa sagaaliyo toban jir wey meeshii uu boodboodayo kolba hooyadiiba kolba islaanta hooyada u noqonaysa dhabarka ka dharbaaxay wax waalan baa tahay naga fadhiisa leeh cunug waxaa tahay dhib badana imtixaan waa sagaaliyo toban jir wey waa nin weyn wey sidii bay kusii qaadda yurubtii dhexgiisa waddamada yurub waddan ka mida nimankii ay wiilkii ku dhacday baa aanu life iigu warramay markii meeshii la geyy waxay tahay warkaas waanku keenay orada xerada la tagay meelaha laiska dhiiba iska tagoo isdhiibad eh, meeshii buu tagay wuxuu yidhi waa kan waa laysoo qaaday wax aan garanahay ma leh maa la mariyoo ciyaalkii kale lahayey baa lagu daray berrina waxaa loo keenayaa iyagoo guruuba nasiibka ma naag baa kugu soo aaday ma nin baa kugu soo aaday nasiibkooda qof dumar ay noqoto kuwii hayee hore lasii hay baa lagu daray islaam baa horjoogo looga dhigay islaamtaa ka shaqaynaysa waxaa weeyaan ricaayadooda cuntadooda qabayskooda ciyaarsiintooda waxaasoo dhan bay maamulaysaa ayadna saasay ku mushaar qaadan cunugii lasii qaadaya sagaaliyo toban jirka ee labiyo toban jir lagu xukumay islaantii loo keenay maalinka dambe waxay ti waan kuu qabayn bay tiraad mayna masqushigeyso weliba asagoo afrikaan oo labiyo toban jira qabays ba inuusan aqoonin bay aaminsanta oo si saabuun lagu mariy si luu mariya uusan garanaynin weligiiba baaf la gelininba iy aaminsanta iyadu oo biyo laisku shuba ama biyo shaawara weligiiba inuu arag bay aaminsanta saabuunna inuusan ismarin karin madowganba inuu yahayba uskag saaran inay tahay bay aaminsanta waxay tiri soo istaag qabays waxaan kuu qabayna baaf waa asaga yidhi marka waa nin weyn waxbuu isku ogya waa sagaaliyo toban jir wey hoos luqadeeda ma u garan hoosuu ka buuxi gacanta sooq way soo jiidi qam bayleeda kaalaan kuu qabeeye isaga waa diidan madaxusaa u rura wuxuu ogyahay hadhow haddii meesha laisla galo waa nin weyn ninka waa meesha waad jiq ba isku noq war miyaad xanuunsan tahay may ma xanuunsani qabiis maxaad u diidaysaa may ma oge ayada marka waxay u fahmiba weligiiba qabiis noocaan u insaanagu ka cabsanaya meesha rafaad rafaad madax isla galeen marka dambe way siidays ka soo tag qabayskii waa diiday ma sheegan karo ma dhihi karo nin weyn baan ahay ma dhahay oo maxaa yeeley faylkiisii o dhan baa hallaabi gaalada way kuu jeedaan inaad nin weyn tahay laakiin bahdelay ka rabaan shaqadooda maha iyaga way ogyihiin sistamkooda yani bolosi bay leeyihin markii bolosigooda gaadhaanna way istoob garaynayaan soo mayna argin in laleeyahy waddan fulaan baa dadka la aqbalaa haddana waa la joojin waddan fulaan baa la aqbalaa haddana waa la joojin waa bolosi ay leeyihiin wey idan marka limitedkooda markay gaadhaan way joojinayaan waan ka tegey qabayskii markaan diiday waxay tiri buui lasgo waxaa la ciyaarhayaa cunug lix jir iyo toddoba jir meelay ku ciyaaran baa lii geeyey buui markaasaa wiifow saa laisgu warfinayo wareeg laba jeer markaan wareego waan dhici markaa haddii nin weyn baan cunug toddoba jiraan la ordi karaa buui maanta cunug lix jira iyo mid shan jira iyo mid toddoba jira oo maantao dhan garoonka ordahayaan yay dhihi buui maxaa ku dhimaya xamsanta orada ciyaar oo carruurta la ciyaar nin weyn baa markaan laba jeer soo jiirayo waa neefdhay waan fadhiisan buui waan daali buuli markaas dheh intay ii timaado saa ii tabar maxaa kugu dhac miyaa xanuunsan tahay intee lagaa hayaa maya waan leehay ma xanuunsani maxaa ku carruurta la ciyaar oro haddana wifoog waa lagu fadhiisan bahasa ma taqana wifoog markaasaa warfa iga sii musaas la luli maanta dhan si lasaa laiigu wadu yidhi yaa habeenka waxaa laisoo dhelima anoo naf igu jirin sakaraad habeenka uu dhici markaa hurdo marka waxay leedahay cunug waa xanuunsan yahay caafimaad maanta inta ciyaartayd intaasoo jeer buu fadhiistay wifoogii waa diiday qabayskii waa diiday akhtar baa loo keeni waa la biimayn waa la waxayn bal u fiirsa silacaya saxariir shan sana muu yidhi intaasoo sanaan ku jiri wey sidaas ilaa uu siddeed iyo toban ka gaadho labiiyo toban jir siddeed iyo toban imisaa uga dhima ya lix sana sanadku horreeyey markaan rafaadaan ka cararibu oon idhi nolosha kuma sii jiri karo kadib uu ka cararo waddamo kale u cararo iyo meelo kale u tegay oo da'diisa qumaneed markii dambe sheegtay intuu iskaga carari meesha de nolosha ma nolol ba markaasaa kuwii dhal waxay leen mataqaana alxamdu lilah wuu galay waddankii wuu noo galay ninka wiilkaana waa dhoof intee uu dhoofay wiilka ciqaabbuuba galee ninkan wiifo wila ciyaarsiinaya silaca yaa miyaa idiin dhoofay waa nin saxariir ku noolbe goormuu qaan gaadhi goormuu meel soo gaadhi waa nin silacsan waalidkiin waxay le kollow wuxuu soo diri doonaa lacag buu soo diri doonaa waa nin caafimaad qaba weeyaan biley waa waxyaabaha aanu ka dhaxalay meesha oad ku socotaan aad buufiska ugu hordaysaan qaababkaasina dhaxal siisay waa qaabab aana khatar aad iyo aad runtii qofka noocaasa intee in laeg buu xanuunsan baad u malaynaysaa intee in lagu qofka ka xanuunsanaya nolosha qaabka uu ku noolay waa aad bay u adagta kaas mid wey waa waxyaabuhu qurbuhuna dhexalsiiye wey ninka noocaa ku soo karo intee in laeg baad umalin inuu rabbulcaalamiin naxariista ina haleesha intee in laeg baad umalin qofkaa inuu hagaagi intee in laeg baad umalinaysaa qofka inuu caqligiisi dib u soo noqon qisooyinka kale dhaca waxaa ka mida markii meeshii la tago haddiiba dukuminti ilaahay kuu sahlo oo waddankii sistamkiisa aad degti yurubtu laba qaybood baa loo nooli qofku laabudda horta inkam waa inuu soo galaa waa inuu wuxuun soo galaa bisha marka ama shaqa waad shaqaysaa oo inkam saasuu kugu soo geli ama ma shaqaysiye wax welfa ama caydh la yihahday dowladda ku siinaysa sistamyaalkooda way kala duwan yahan qoloba bay leeyihin ingiriis oo kale tusaale hataan ka soo qaadanno labadii wiigba meel ribood baad geynaysaa xafiis baad tegaysa logumana talagelinna qofku inuu muddo jer muddo dheer kusii jiro meesha intaad shaqo ka helaysi baad meeshaad labadii wiigba waa soo tawqiicinaysaa weli inaad shaqo helin dadku isku midmo sooma ogsoonidina bii'ada aad ku nooshahay iyo dhulkii lagu noolaa oo soomaalida ay deganayd oo dadkii ay u badnaayeen intaana qofka alla ka cabsi baa la gaadhinba wax badan bay xifdiyaan sooma ogidina qofka adeerkii iyo abtigii iyo habaryartii walaalihii ehelkii iyo dadkii oo dhan hadduu ku dhex noolyahay wax badan buusan ku dhiiran karin oo muxiidka uu ku dhex noolyahay wax badan bay ka ilaalinaysa laakiin markuu ka dhex baxo oo uu bannaankii meel qurbaa uu tago wuxuu rumaysnaa buu bannaanka soo dhiganaya qaar waxaad arkaysaa sida uu u fikirhayo aad la yaabayso islaan sagaal da dhashay soomaaliya oo dhihi wadaadihow aad waxaan xise ugu qaba sarwaal jeenis ah ina mar xidho alla ayaan badana qof sarwaal jeenis xidho wixii kaleo dhan iska dhiga sagaal da-oodda soomaaliya kusoo dhashaad ogow dharkao dhan intaan iska dhigo inaan jeenis xidhaan aad u jeclahay bay kuleedahay yani qofka waxay kusinay soomaaliya markuu jooga dharkan ay qabtayba cadaadis bay ku aheedo muxiidkay ka baqaysa mooyaane alla ka cabsi mayna xidhanaynin qaababka marka waxaa jirta qaababka loo nool yahay waxa la yidhaahdo disable ama xanuun waan xanuunsanahay dhiikar baan qabaa kan baan qabaa sankarow baan qabaa naafaan ahay il baan la ahay indhaha wax kama arko dad baa waxay qortaan cudurro hata ayna qabin saana shaqo loogu dirin oo cinaayo khaasa loo siiyo waxyaabaha dhacay marka waxaa ka mida dadku way sii kala direen qaar baa xishoon qaar baa maaragtay ah, xishoodkiiba ka tega ilaahayna ka xishoonayn dadweynihiina aan ka xishoonayn waxaa ka mida marka nin soomaaliya soo ka soo warramay muxuu sameeyey meeshaasoo caydh ayuu tagay wuu soo saxiixaya wuxuuna qortay inuu xanuunsan yahay xanuunkaada waa lagu jakimi marka dhiikar baan qabaabata kuba libelku maray sonkor baan qabaabata ka maan marka dhakhtar baa lagu samayn libel baa lagu marka waa lagu kontrooli wuxuu samayn marka mar allaaley markuu labadii weeg dhammaato meeshii saxiixi uu ku socdo cusbu ka dhergi cusbo cusbo intuu bahal baaldi dhan qooyo ama intaasoo kiilo qoysu cabbi intaas laba litaroo cusbu cabbi cusbada markuu cabbi dhiiggu boqol kiiba laba boqol buu tegi laba boqol buu tegi dhiig cirka ayuu marhayaa kiioo hirahiraaya oo indhuhu halkay yimaadeen guduuda yuu xafiiski tegi wuu istuuri marka saas oo nin hadda dabirsanoo cusbo ka soo dharge wey saadu u qabtaba meesha xafiiskii ninka qaabila marka u tagi waa istuuraya afku abuur ka kicin marka markiiba ambalaas baa loo yeehi waa la cabir ah, waxaa laleeyahay ninkan dhiiggiisa hataa bini aadamka hay meesha lagu talagalata dhiiggiisa ugu dhaafaya laleehay xayawaanaadka xayawaanka ugu xoog badan ba hata u adkaysan karin ninka dhiigkiisu meeshu maraa leeh boqolkiiba laba boqol buu marhayaa baa leleh wax yar hadduu sii joogo maskaxdu ku dhufan baa leleh waa nin cusbo ka soo dhargay waa lala ordi marka ambalaas baa inta lagu qaadaa lala ordi isbitaalki baa la dhigi isbitaalka markii la dhigo taadiyaa lagu samay waxyaabaa dajiya dhiiggii baa lagu bamgarayn oo lawadi oo lawadi afku abuurka kicinaya meel lagama haya asagaa cusbo ka soo dhargay kadib baa markuu hoos u dego oo yar roonaado yaa intafiw ka qaadi kara haddi ninkaas war balaayada interviyna ka qaadi mayna na dhaafyal gurigii ha lagu celiyale isagoo labadaa guriga la geynaya bas xoogaa kadib cusbadii way ka baxaysaa halkiisi ka sii waa iska ordi so labadaa wiib u ordaya waktigii markii haddana la gaadho mesha ku haddana cusbadiibu soo cunaya noloshiisa dhan ma cusbo mu ku jirin noloshiisa ma cusbu ku jirin yaani waa nolol aad u liidata wey waxaa ka sii liita ninka noocaasa cusbada cuna ninka dhahaya wax ii dir ma xoola cusbo lagu keenay baa wax kuu anfici yani waxyaabaha khatarta wey mana hadda goor wax iska caada sheekee wax layf u dhacay qaabkaas qof u nool ilaahayna kama xishoonayo dadweyne kama xishoonayo yani si kastoy nolosha ugu suurtagelaysu isku dayhaya oo waxyaabaha hariibka cajiibka la yaabaysa wey oo lagu le ninka hebel cusbu cuno oo hebel baa cusbu cuno lagama xishoon hebel baa cusbu cuno oo hebel baa kana baad yaabaysa waa akhlaaq xumada laga dhaxlay iyo qaababka waxaa ka sii daran waa dadku usii dardaarmi baa ka sii daran oo uu leeyahy war anigu wasaasaan ku baxsadee sameeya ka soo tag qaababka kale ee khaldan waxaa ka mida oo dhacda oo life aan u aragnay ama maaragtay la naqliyey qof aana jiis ahayn baa jiis iska dhigi mar allaale markuu meesha xafiis ku socodba kooruu qaadanaya anta saasuu u socon qabaha qababa yuu u soconaya meela lagama hayaa ogow asagoo dhididka ku yaalla iyo waxa ka daatay rafaadka iyo meeshii tegi waa naafo wey naafo iska dhigaya meeshuu fadhiisanayaa lugti buu fidinayaa waa kamaan joogi lahay bababababa waxaasuu tirinaya waagi aggaan joogaan jabay si xun baa la ii kabay kan weeye lugtaa dama soo markaan fadhiis ma soo laamayso saasuu u fidin markuu fadhiisanayo saasuu u fidin meella lagama hayo bas saxiixii waxbaa laga qaadaya lugti makuu ranalmaya way ka dartay bal ordoo dhakhtar u tag wuu soo noqon markaa bukooradu mar alle markuu wax yar u dhaafo bukooradiis halkuu iska saaranba oo markaa orod buu ku dhufa sii ordahay waxaa dhacday markaa inay nimanka waa niman kaa caqli badan waxaad sheegayso dhan way u jeedaan rag baa inta laga daba yimid baa guriga lightka guriga faycekiisa ku xidhan baaba hal yar oo waxaa loogu xidhay eh, camera khafia ah la yihahdo qarsoon kiio oo mararka qaarkood exercise guriga hortiisa ku samaynayo gigta ku hayo iyo isagoo sii geliya isagoo soo gelaya goshaala qabay asagoo waaba nin shaqeeya wuu shaqeeya xaggana wuu shaqeeya xaggana nimanka buu ka qaataa lacag isku raran labada dhinac waxbuu qaadan kiioo saa kamerada duub wiigan wiiga kuxiga wii kuxiga bas ayuu riboodku keenaya isagoo bakoorada butinaya lala hadli maayo saasa ah, weli ma xanuunsanta lugti ma soo laamin miyaha soco iska soco waad waad waad maalinka dambaa loo yeedhay kaaliba ninkii xod ahaayo noo ima telefoonti loo dir ama waraaq baa loo dir soo dhutinaya sidiis iyo bakoorada la yimid meesha meeshan fadhiisaali kursiga lagu fadhiisiiyo haye bal ka warran lugti lugti way ka sii dartay kamitaanki way ka sii dar wax ka maysan mo dhakhaatiiru dhan way ka ay waayeen la kari waa maxaa talaa haddi maxaa tala waaka idinka qaxooti baananu ahay ninkaa qaawan baanahay sidunay dhaha idinka weliba sidanaan ku noolahay dhib bay ugu haysaa gaari aan ku socdaa gaariga curyaamiinta inaad ii gaddaan baan ka maar masaasaa waxa irukaadi waxaa loo shiday markaa baa kombyuutarkii baa loo shiday kamiradii wixii dhan loo waaba gurigiisa waata gurigan ma garanaysaa lambar fulaan ii laban ama kada kada lambarka ah xaafad fulaan saa u fiiri saa waaba ninkan surwaal gaaban qabo jagjagjagatugwa baash banooli ciyaaray ysagoo guriga sii geli ysagoo ka soo baxay ysagoo gaari wato gaarigi baarkinka dhiganayo ninkan garasa ma taqaanaabaa naxdin asaga meesha marka waagii baa ku bariyey waagii baa ku bary waaa l yeelaysaa hawlahaadoo dhan waan ognahaale guriga isagoo ka soo baxay bakooradayda way aggi jira ababalikan meeshii baan u kacaya saaka xafiiska bani aadam bakooradii isoos oo laga soo wada dubuux dhan marka waxay samaynayaan ganaax baa la ganaax waxaa laleeyahay intii uu qaadan jiree beenta ku qaadanhayey iyo in lagu daray baa lagu ganaxaya oo laleeyahay intaa soo bixi iska bixi wax dambe oo la siinayana ma jirto ganaaxaasaa lagu dhufanaya waa nolol xumo soo mahad nool markaas isagoo barooranaya oo cabaadahaya oo gaaladii baa ay maaragtay daba dhigteen intay ka baxday waxaa geli markaa cudur markii dambe kamirada maan kaala soconnaa laleehay wuxuu markii dambeba aaminayba gurigoo dhan in wada kamiraya waswaas baa ku dhici marka laydkan baa lagu dhex jiraa guriga baa la shanqarhayaa waana la daba socdaa hebel buu bilaabay marka xaafaddii buu ka guuriya xaafad waxaan indhaha saaray ninku dhihi dadka oo dhan waxaad moodaa in liii soo diray buu kulahay anoo magaalada santarkeeda socdo kuwa gaalaha tayaa gacanta ii taagay waa u jeedaa waa kuwa liii soo diray orod ninkuu arkay salaamo dhan wuxuu lehay niyo hadda halkaa istaago marka ilaha iga yar fogo uu dhihi yani waswaas baa gelay waswaas baa gelay qaabkaas u noli waa qaabab khataro aad iyo aad marka khataro oo runtii xaqiiqatan akhlaaq xumaa wey waxyaabaha dhaca waxaa kaloo ka mida oo nolosha dadka arkaysaan meeshaad u socotaan nolosha ay ku noolyihiin qaybo ka midoo badan waxaa jirta soomaalidu xagga adduunyada aad baan ugu jilicsannahay wakhtigii baan xagga adduunyada aad baan ugu jilicsannahay for example wuxuu isku dayey wuxuu isku dayahay inuu caydhiina qaato shaqana u shaqeeyo labaduba inu isku lamana ogolo waxaa lagu lehay intaada shaqo helin ba caydha lagu siin maalinkaad shaqa soo heshina keen qof kale oo maaragtay adoo kale ahabaa la siinaya caydh labaduba inuu isku darsa hunguri xumayntiiqaaduu doonay muxuu samayn reerkii buu dheh ordayo waan maaragtay islaynee ama waan kala tagnay ordayo waddanka u kabeecanaa dawladda aada dawladdii bay carruurtii iyo islaantii leeyihin ninkii waa naga tegey ama waan islaynay ama hebelkaa weeyaan isma naqan dawladdii markaa dacway furan marka dambe waxa laga yaba in guri loo kireeyo meel la dejiyo wax waana mamnuuc waxa leelehay ninkii noocaas aha guriga ma soo agmari karaa la dhihi guriga ma soo agmari karo kanoo tagsiilo wey ama shaqo kaloo habeenkii buu soo hululanaya maalinka o dhan waa maqan yahin shaqadiis gobolku markuu dhaco soo guuri guriguu iska imanaya islaanta sanad kasta way dhalaysaa yaa shaydaanoo baasoo kaa dhala ninkii waa wada caydhisee oo islaysoo kala tagtee maxay tahay sanad kasta dhalaysa dowladdii way og intaasoo dhan information camera lagu xidhayaa ninkanoo habeen kasta imanaya soo gelaya waa lala socdaa se oola socdaan oola socdaan oola socdaan maalinka dambe aroortii intaana dadku ayna weli ka lihin oo mashaqii waxba loo kicin baa laga soo gaadhsiinaya markii la rabaan inay qabtaan yaani wakhti hore uusan weli shaqadii u kicin uusan guriga ka bixin yaa lagu qaban marka guriga waxay leeyihiin ayagu furay haystaan way ku furhayaan gurigu marka dhag way furhayaan shan maqlaan maadaamka qarqara ay ka soo siiyaan markaaba waxaa waye ma kuwo raadinhaya ma dad kala stationkoodu wada taaganya waxaa dhici karta marka gelitaankii gurigii soo galeen warnimaba soo gale war caddaan baa soo gelaya oradu inuu garas istaabto albaabku ka cararla ku bixi lahaana waa laga soo galay intee u bixi armaajada inuu galaa dhici karta oo dharkii u dhex istaago armaajada korka lagaga xigo intay furhayaan intay gelhayaan intay lalgelin intay gelin nag wayna og inuu ninku joogo xalay ugu eedan waktuu soo xarooday idan inuu guriga ku dhex jiroon bay og islaantii baa lasoo xaliya armaajada fur fagti la siiyeyba garas baaba dhex taagan dharka dhexdiisa oo saa u yuuqa waa la qaba marka carruurtiisii islaantii baa lasoo dhex istaajin isagoo maaragtay sagaara la qabtay camal war armaajada maxaad ka doontay wax uu ku hadla oo jawaab uu bixiy maga ihaano meeshii baa lasoo dhex istaajinaya markaasa qadaas intay la qabtaan laga saari guriga waa lala tegi qaarkood baa musqusha lagu xidhi markaas ayagoo musqusha ku dhex jira laga soo saari waxaa nololma waa qaababka hadda in badan dadku ay ku nool yihiin oo sabreed wax loo yaqaano iyo maaragtay kala deganaanshada qaababka u nool yihin waa qaababka khaldan wey idan meeshaaad moodaysaan inay wax jiro iyo janno jirto waxaasaa lagu nooleeyay qaybo ka mida ah. iyo wax ka sii daranoo afkaana soo marin karin idinkuna waxaad moodaysaan in janno lagu jiro wuxuu yidhi abshirbacaad lalow naxariistay eebow rag maxaa haysta way qarsanayaan rag maxaa wax haysta way qarsanayaan allow yaa rag badan wax waraysta way qarsanayaan intaa waxaa kuu dheer gabadhaad dhashay oo ama yurub ku dhalatay ama iyadoo yar timid inta ilaahay hanuuniye mooyeen in badan baa dhunsan maalinka dambe boy faraan iyadoo wadatay ku leema ama jamaykaan mado iyadoo iska wadataba gurigaada qol ka mida ah iskala geliba mana hadli karto my life bay leedahay yaani noloshayda sakareedka ee khaaska iya ha soo dhexgelin ah, qolkaasaa maaragtay boyfrynkan la gelhayaa haysoo agmari juu uma dhihi karto juu walaa hataa guriga uma diidi karto isla markaaba booliska naynaynba waxaysaa booliska lagu yeedhaya maxaa kaa galaa lagu lehay gabadha maxaad ka rabtaa nolosheeday dabaranaysaa markii dambe waxaa maslaxa laiskugu imanhayaa bal la boyfryn wadoo laakiin guriga ha keeni hawlihiinna meelaha ku soo keliya aan guriga imow saasuu ku baryay marka dambe ama wiilkiibaaba keensanba caddaan ama naag jamaykana madow ama wax uu la isagoo wataba shu uma dhihi karto saa ma idhaha u fiirino waalidiinta qaarkood waxay ii sheegen waxay dheheen markaanu waxaanu wax qaban weyno intaan nusqusha gala ama baafka qabayska yaanu ooyeynaa oohin waa nin weyna waa saanu ooyay u rafanayu ilintii iyo wixii iyo markaan neefsadu kadibna wejiga intaas habuun marsado baan ayr iska soo baxanoo ilka caddaynhayu ciilkii hay wuxuu dhan oohintaasaan ku soo bu leanna wax kalood qaban karti ma lehe cunug ma dili karti islaan ma canaanan karti wax meesha mare ma dhihi karti wax taloo kula gudbama ma lahaba marka baafka dhexdiisa baad iskaga u imaantan oad ku rafanaysa wax aad tahay male waa nolosha ka jirta meesha weya xaqaaiqda ka jira waa xaqiiqata ikhwatifle meeshaasaad idinku ad moodaysaan inay nolol jirto kuwaa kama fiicin idin singal haddaad tahay keligaa carruur baad ku dhali xaggaas waxaad noqon doontiina war omaysa noloshaan baad meel ka gelin adiga intii ka horraysa kama fiicin idan waa nolosha qaabkaa lagu nool yahay waxyaabaha lagu noolya waxaa kaloo ka mida xanuunno inay dadku sheegtaan xanuun ayna qabin imise qof baa intay xanuun sheegatay alla uu xaqiiqo oga dhigay xanuunka u ku dhacay xanuun aan jirin bay sheeganayan waxaa ka mid ahaa su-aalaha laisoo weydiiyey islaam baa waxay tihi meeshii ay tagtay reerkeedii iyo carruurteeda ninkeedii afrikii kaga timid waan waal lahay bay ku tiri maskaxdaa lagaga jiraabay oo qof wax garanaya mi dadkaygiiba la laayey oo marka waxaa igu dhacay bay tiri marka waan waashay idan maskaxda marra waxay tiri waa isdabamari marra xoogaa waxaan yar garan bay tiri idan waxaa loo qorhayaa dadka waalwaalan camal laakiin xoogaa haafhaafka marra yar miirsanaya marra lagu dhici qaabkeeda loola tacaamulhayaa bes waxaa la siinaya marka dawa loo qoray wiig kasta dhakhtarkaa la kulmi marka seed seed tahay iyo dawa maarata hurdmaarata hurdasiisi waxaasaa la siinaya dawadii bay qaadan jireen qofka noocaasoo kalea shaqo loo diri maayo lacag markaa xanuunkaas qaabilsanba wiiggiiba waxaa laga yaba laba boqoloo geni boqoliyo konton geni in wiigga la siiyo akoon baa loo furaya akoonkaasa loogu soo ridaya hawlihiibay sidii iskaga qaadanaysa wax xanuunoo hayana ma jirto abacasho waa iska ordaysaa waa xoog meedhan wey ina garas xooggaasi leeda idan boqoliyo kontonka la siiya reeraheediiba u dirsataa way fikirto waxay damacday inay lacagtii sii badsato xanuunkii bay damacday inay sii kordhiso oo xanuunkii extra u noqdo inay tiraado maalinkii dambe brogram waxay keentay ah xafiiskii wax ka qaadanaysay meesha markay timid ee waxay tiri ribood waxaan wadaa horta dhakhtarka markuu dawada siiyo qashinkii ku ridaa dawada amaba cuntaba halkaas iskaga ridi xafiiska markay tagtay waxay tiri xanuunka baa igu soo kordhayo lacagaha hataa laisiima kala garanay tiri labaatanka geni tobanka geni shanta geni maba kala garan karay tiri oo markaad dukaan galo idhahda wax ka gadati meeshii toban geni ahayd soddon geni baan dhiibi bay tiri marka xanuunkii baa extra igu noqo marka lacagta maba kala garanay waxaan rabaa qof shaqaalaa oo i caawiya oo ii soo adeega oo lacagta ii kala farsameeya oo ii kala habeeyaan rabaa qofkaa waxaa la siinayaa mushaar baa la siin wadaadan xaggee wax ka soo gala ma taqaana inay gabadh soomaaliyeed intay qorato inay tira waxaad yeelaysaa gabadhya meella ligama hayee labada boqolee geniya laguu qori doono boqolla anaa qaadan boqolla aduu qaado saa aan ku kala tagno hunguruxmada meeshu ka soo gala fiir markaasay waxay tihi wadaadiho noocaasaan rabaa intay telefoon ii soo dirto xanuun aan jirin baan marka hore sheegan jiray haddana waxaan ku daray bay tihi qof shaqaala in la ii qabto laba boqoloo geni baan loo qoraya waa laii ogolaaday waxaa lii akoon u samayso labadaa boqoloo geni meella ligama hayee gabadha aan soo qabsay haddaan boqolla iyada siiy boqolla ano iska qaata ma xalaalba mase waa xaaraam ya i xaaraam weeyaan baan ku idhi oo sheekhu waa gaalo weyn waxbaan ka qaadanayna weligeedba gaalaha ah markaasa waxaan ku idhi middan kale xanuunka aad ku qaadanaysa waxba ka jira iyada dadka ma weydiinaysa miya xalaal iyo xaaraam waxay waxaanoo dhan waxba kama jiraan qaabkaasi wax ku qaadan oo waxay rabtaa inay weydiiso oo ogaato lacagtaanaan waxba ka jirin ee qofkan u shaqaynaya unan shaqaynayn inay fifty fifty u kala qaadaan meeleh ma ii bannaantahay sharci islaamka waaliday sheegay waba ka jirin qofkan u shaqaynaya waba ka jirin qaabkaasay wax ku qaadato caruuro iyo reeray ku masruuftaa lacagta noocaa lagu keenay ma umala in lagu degi in lagu degi ma u waa qaab nololeedka lagu nool yahay qaybo ka mida ah, ka midta ah, way ku jirtaa oo waxyaabaha qurbaha iyo sistamyadan u tagnay maaragtay laga dhaxlay wey waxaa ka mida ah dhacdooyinka jira oo life aniga su-aalaha lai weydiiye masaajid baan joogi jiray as-ilooyinka lagu weydiinaya waxyaaba maskaxdaadu aan qaarkood aan sheegi karin oo laga yaaba tira warwadaas waxaa macquul maasee ku dhici karta marka inta laakiin caqligiinu qaadi karo maan idinku maarata idiin sheegi haddaa for example hadii ad tidhahdi bad dhan oo socota lagubi socda yaa baraf intu ku dhacay buu dhagax noqdo intaasoo tareen iyo intaasoo gaari baad dul marhay inteen lag baad rumaynaysaan haddaada wixii aadan arag waana wax dhici kara oo noor weeye meelihii lamida ah, webiga dhagax iska noqonay waxaa dhacday gabarh soomaaliyeed baa soo wacday asalaamu calaykum calaykum asalaam wadaadiyo su-aal baan rabaa inaan ku weydiiy fadal waxay tihi anugu waxaan rabaa inaan cunug dhalo cunugaana aabba lahayn oo lila haysan inaan dhalaan raba wax nin oon is arkaynana ma jirto arrinta diinta islaamka maxay ka qabtaabat wax nin oon is arkaynana male cunug keligay khaas iya inaan dhalaan rabo oo anigu aabbihii hooya baan u noqdo wax nin oon is arkaynana male arrintaa sharci islaamka muxuu bal ii jilci baan ku yidhi qaabkeed ninba haddaada arag qaabkeed maarata u dhalaysa waa dhib yarta adigu maxaa kugu dhacayta miyaada la soconin tadawurka iyo meesha la marahayo war lama socdo anigu waxaan ka imid meel qarri shaqoda yahdee bal ii warra adiga ii jilci bal jilci baan ku idhi maya dhib male waxay tii isbitaalkaad tegaysaa biyaad soo iibsanaysaa lacagtaadaad kusoo gadanaysaa biy biyaha ragga meel lagu kaydiyaa jirto isbitaalka qayb dhan baa jirta oo lagu kaydiyo way garanayaan gaalada wa isku tallaala waa lagu talaala cunug way dhalaya marka biyahaasaan soo gadan lacagteedaan kala baxaya waa lagu tallaalhaya sidii baan uur ku qaaday cunugaasaan dhalhayaa tir anaana marka marka nin iyo inta u leexi iyo fadhiisi iyo istaag iyo waxaas waxay tiri mar rabay tiri cunugaa anugu aan saa u leehay diinta islaamka maxay ka qabta waxaan ku idhi waad fiican tahaye weli rijaad leedahay dabaad i weydiinaysaa diiniyan su-aal baan ku weydiinaya su-aasha haddaad iga jawaabta taadana jawaabi u noqon maayo maxay tahay waxaan ku idhi caawa haddaad nin la seexatay aana ku mehersanayn oo uu ku galmoodo oo saa uur aad ku qaadi cunugaa muxuu yahay garac weeyaan batir waa wecel cunuga kanna wecel weeyaanba ninka culayskiisa baad diidaya nuxurka baad qaadatay ninkii culayskiisii baad ka carartay inta nuxurkahayda loo baahnaa waad qaadatay baan ku idhi kaa wecel haddaad u bixisa kanna waa wecel baan ku idhi dood bay meesha gashay maxaa dhacay aniga khiyaarka lacagteedaan kusoo iibsaday anaa joosgareeyey kan weeyaan diinta islamka qofka may qasbaysa waxaan ku yidhi hawshaa ah hadday tahay rabbulcaalamiin baa xarimaya rabbulcaalamiin u dacwo oo halkaad u kac laakiin shareecada islaamka haddaad kan wecel u taqaanid kana waa wecel wax farqiga u kala yaalla male gabadha waa gabadh soomaaliyeed maxaa bedelay dadkii ay ku dhex jirtay oo jiiraankeeday saa ku aragtay oo naagaha shaqaynaya ku aragtay oo intay ku aragtay oo intaasoo carruur qaabka ku yimid ba aragtay wax fikraddii bay qaaday wixii baa la ficnaaday